أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم wataxiyatuna ilayka ya sayidii ya aba alqaasimi ya rasuula allah hiya asalaatu wasalaamu calayh wabacd walaalayaal reer donholm aad baan idin salaamayaa ideelkiin waa walaalkiin waa wiil soomaaliyeed waa saaxiibkiin oo idinla jecel khayr adduunyo iyo mid aakhiro ilaahay waxaan ka baryayaa sidaynu maanta halakan majaalis اlcilmi guriga eebe aynu ugu kulannay liiclaa'i kalimat اllaah maalinka qiyaame maca sayidi ducaah sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay noogu kulmiyo fii jannatihi wa daari karaamatih inahu waliyu dalika wa mowlaah wa bacd walaalayaal kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar ilaahay baana dhahay subxaanahu wa tacaala aad buu noo jecel yahay wuuna ammaanayaa ilaahay markuuna abuuray oo uu noo yeelay caqli aynu uga duwannahay xayawaanka oo uuna siiyey cimri ra'sumaal muddo aynu ku noolaano adduunkan ayaa wuxuu noogu deeqay xubno qaali ah oo ah kuwii aynu wax ku baran lahayn dhegihii aynu wax ku maqli lahayn indhihii aynu wax ku arki lahayn caqligii ama qalbigii xifdin lahaa wax aad aragtid ee aad maqashid laakiin khayriyada maxaan ku helay dhalinyaro waxaynu ku hellay idaylkeen inaynu wax baranno marka aanu wax baranno idaylkeen rusul ayaynu nahay warahatu lambiyaa ayaynu nahay kuwii ambiyada dhaxlay hawshii ambiyada ayaanu qabanaynaa waxaa naloo soo saaray idaylkeen in aanu gudbino waxa aan baranay waxaan aan baranno waa ku celceliyaa meel walbo aan tagano waa ku celceliyaa sababtoo ah dadka wax bartaa aad bay u badan yihiin jahligii haddana waa badan yahay bal jahligii wuxuu ku badan yahay dadkii wax baranayay ayuu jahligii ku dhex jiraa maanta jahliga waxaan ka wadaa qof baad arkaysaa wax soo bartoo primary dhigtay oo secondary dhigtay jaamacaddii wada diyaarinaya yacni eh, maaragtay cilmi sare sii baranaya haddana waxaad arkaysaa dhaqankiisii akhlaaqdiisii wixii oo dhan waxa waaye hadalkiisii ficilkiisuba waa ka daran yahay kii jaahiliga waa ka daran yahay wax uu bulshada ugu fadhiya male haba yaraatee maxaa loo baahnaa qofka markuu cilmiga barto aayad haddii ku kordho aayad xadiis fiqi xikmad wax uu nuur hadii urkaaga uu galo in uu bedelaa loo baahnaa sowmaha ilaa wax wax loo baranayaa sidaa ah cilmigan inuuna bedelaan rabnaa annaga awel fiiri adduunyada oo dhan jahli bay ahayd laakiin di islaamkii markuu yimid cadceed baa soo baxday shucaacii iyo fallaarihii ayaa fiday caalamkii oo dhan wuu diirsaday cilmigii ayaa lagu diirsaday markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat insaanka jahli ayuu ku jiray markaasaa la yidhi kii nuurkan qaata oo aamina ilaahi iyo rasuulkii waxaa laga koryeelayaa kuwa aanan qaadanin ee mugdiga kusii jiray gaalada ah kuwii baa lasii kala koryeelay intii ilaahi iyo rasuulkiisa rumaysiyey waxaa la lasii koryeelay kuwii cilmiga bartay laakiin cilmiga la baranaya waa cilmi dhaqan la ogaada maaha cilmi oo uun la xifdinayo ma aha marka waxaa loo baahnaa qofka markuu cilmiga leeyahay oo uu waxbarto kulama aad baratid kulama miisaan aad yeelatid kulama aad waxbaratid kulama baarinimadaadu badato kulama aad waxbaratid hadalkaagii inuu fiicnaado kulama aad waxbaratid indhahaaga inaad laabtid markaad waxbaratid inaad yani nin la xushmeeye aada noqoto taasay waxbarashadii keenaysaa laakiin waxaanu aragnaa iminka waxbarashadii eeg macnihii ay lahayd markii laga qaaday ayay iyadana barakadeedii la tagtay qofku waxbuu baranayaa kullama uu waxbarto waa sii kibraayaa qofba qofku ka sareeyo ka tacliim badan yahay waa ka kasii kibir badan yahay qofku ka shahaado weyn yahay waa kasii kibir badan yahay gabdhihii khaasatan ah, markay gabadhu wax sii barato kulamaa ay atooro sii noqonayso atariisho sii noqonayso oo ay hooyadeed ku kibrayso hooyo waxaad arkaysaa aanan nasanaynin allatii way soo dhowdahay wakhtigan dharkii saakay dardaaran sii siisay gabadhii markay jaamacadda usii socotay shaqada usii socotay oo ay leedahay maxaa dharka liigu dhaqi waayo maxaa saan liigu yeeli waayo maxaa maxaa yani way qaylinaysaa hooyadii addoon bay noqotay gabadhiina waxay noqotay sayidaday noqotay hooyadii waa baqaysaa ti intayn imaani maantana dharkii dhaqaysaa waxbay sii karinaysaa sariirteedii iyo ciyaalkiia laleeyahay yaan looga dhowaanan a ah, tii haday imaado reerka markay soo gasho sayidad eeg waxaa loo baahnaa kulamaa gabadhu wax barato wiilku wax barto inuu baarinimadiisii iyo wanaaggiisii iyo maaragtaa inuu kordhaa loo baahnaa waxaa la rabaa adiga haddii shalay aad fududayd maanta aad aayad qur-aana baratay culays bay leedahay inaad miisaan yeelid sidaa la rabaa hadalkii shalay sidaad u hadlaysay maanta hadalkaagii inuu ka bedelan yahaa la doonaya cabdullaahi bn mascuud waa ku dhahaya eh, radia allaahu canhu qofka xaafidulqur'aanka ah micnaha cilmiga leh maalinkiisu waa inuu ka duwanaadaa kan aan waxba aqoonin maalinkiisa qosolkiisa waa inuu ka duwanaadaa ka kale bimacnaa kan qur xifdisan markuu ooynayo oo uu tiiraanyoonayo kan kale waa iska qoslayaa saa qalbigiisaa qaawan eber ah khaali ah dabaysha inta ka gelaysa xaggay kasii baxaysaa markaasuu dhaq dhaq dhaq dhaq dhaq habeenkii wuu iska hurdaa laakiin ka xaafidulqur-aanka habeenkii oo dhan wuu oynaya wuu khushuucaya wuu tukanaya ilaahay buu maxaa yeelay nuur baa ku jira culays ayaa saaran qur-aanka dhaqan buu rabaa dhaqan qur-aanku waa akhlaaq ummado dhan uu bedeli jiray cumar ibn alkhaaab radia allaahu canhu suurat lbaqara oo uu ku bartay toban sana ku bartay wuxuu diidanaa shan shan u baran jiray wuxuu diidanaa cumar in uu aayadda intuu iska akhriyo inuu dhaafo isagoonan ku dhaqmin ilaa intaasoo amar intaasoo nahyi intaasoo waana ah ayaa ku jirta shanta ayadii uu qaato ilaa uu sameeyo waxa ay farayso oo uu ka haro waxa ay ka reebayso oo anfacaadda ku jirta inuu kala dhexbaxa maahane ayad kale ma qaadan jirin maxaa wuxuu baqaayaa isagoo wixii la faray aan fartoomin wixii laga reebay uusan ka harin inuu dhintuu ka baqaaya annaga waa iska qaadanaa qur ka soo guuray xax kale uma soo guurin he maxaad usoo guurteen waxaan usoo guuray ilaahay dartii inaan qur baranno idinka saarto qur-aan inaan baranno waxay rabtaa albaqra ilaa ibrabinaas qofkii war imisaa xifdiyey hal sana xataa ku xifdi awi faa'iido maxaa laga helay imisaa ilmaheenna qur'aanka xifdiyey xashiishada damashiishadii ay cabayaan xashiishkii ay dhuuqayaan daraagistayaal ee yihiin beenaalayaal ee yihiin caasi ee yihiin ay dadka dhibayaan insaanka bal nafsadoodii ay dhibayaan waana xaafidiin muxuu taray qur-aanka isaga ah qur-aanku waa dhaqan waa akhlaaq qur-aanka hal ii xifdisiiye hal ii xifdisiiye maahee qur dhaqankiisa in laga dhaqan yeesho ayaa loo baahan yahay waa mas saaran macallimiinta qur-aanka lagu ammaanaystay ilmaha madaarista macalimiinta haysa hooyooyinka waa iska jaahiliin orab bay tageen waalidkii xagguu ku soo haray hooyooyinkii ayaa loo soo dhiibay ciyaal aan dhaqan iyo akhlaaq lahayn islaamkeenu wuxuu booriyaa daa'iman ilmuhu markay yaryar yihiin toddoba sano laga bilaabo in tababarka lagu bilaabo waa toddoba jir oo mumayiz uu noqdo in lagu bilaabo diinta in lagu bilaabo akhlaaqdii dhaqankii in lagu bilaabo ayay boorinayaan ilmihii markii sidaa lagu boorin lahaaba gaalaa gacanta loo geliya wax kalaa la baraayaa cunugii oo jir ah oo dee dhagax noqday xadiid bir noqday aan waxba laga dhaadicin karin markay ka yaabtay oo kan amuu ku dilaa ayaa lagu soo shubay africa macalimiinta qoorta loo soo geliyey hooyooyinaa soo kaxeeyey waa la keenay ilmihii waa jir aan salaad aqoonin caasi ah baarinimo aqoonin waxba qalbigiis aanan ku jirin bal luqadiisii aanan aqoonin oo ka tegay haye mar allaala markii sida la yeelay oo uu yimid ayaa macalimiintiina xil badan iskama ayna saarin hooyadii waa hooyadii waxa waaye iyadiina markii inta la keen aabbihii waa maqan wuu soo shaqaynayaaye laakiin hooyadii maxay samaynaysaa iyadana gaarsilojiiyo dee meelihii ganacsigii businesskii iyo abayaabaydii iyo ayuutadii iyo waaba business ganacsado waa waa wareegaysaa ilmihii macallimiintii baa lagu dhaafay macallimiintii waxaa laga yaabaa allah u naxariistee waxa waaye dee professional maaha ammaanada in badan kama yaqaanaan culayskaan la saaray in badan kama yaqaanaan dasta qaarkood waxaa uun dantoodu tahay waa shilimaadkan yar ay ka qaadanayaan ay kirada isaga bixinayaan ku walba xoogoo soo bartay wuxuu rabaa inuu shilimaad kirada uu isaga bixiyo macalina ahay intaasay mas-uuliyaddii noqotay hal tusaalahan siinaya macalimiinta saalax ibnu kaysaan allah u naxariisto aalubeytka madiinuu ku noolaa cabdulcasiiz ibni cabdilmalik ibni marwan waa waaligii madiina waa waaligii masr reer amowi ayay ahaayeen waa taqaanaa bani umaya bani umaya reer macaawiye iyo abaa sufyaani weeyaan khilaafada ayay hayeen ama way qaban rabeen markaa iyadaa ah ama wayba hayeenba masar ayaa waali waxaa looga dhigay ninkaa reer bani umaya ah ee la yidhaahdo cabdulcasiiz ibn cabdilmalik ibni marwan waa cumar ibni cabdilcasiiz khaliifkii shanaad aabbihii weeyaan waali ayuu masar ka noqday wiil yar ayaa uu dhalay la yidhaahda cumar cabdilcasiis ayaa dhalaya cumar cumar qiso dheer ayuu leeyahay tafyiirtiisu waxay ka soo jeedaa cumar ibn alkhaaab radia allaahu canhu cabdilcasiis wuxuu diiday wiilkan yar ee wanaagsan inuu ku dhex koro reer bani umaya reer bani umaya ahludiin maanu ahayn waxay ahaayeen reer boqortooyo reere adduunyay ahaayeen laakiin reer cumar iyo tafiirta cumar ibn alkhaaab radia allahu canhu reer aakhiray ahaayeen waa laba famili cunuga marka labadaa famili ayuu ka dhex dhashay wuxuu damcay marka inuu ka dhex bixiyo wiilkan oo uusan ku dhex noolaanin reer bani umaya waxaa la geeyey uu u diray madiina halkii aalu beytku joogay reer aakhira halkay ku noolaayeen macnaha wuxuu u qabtay wiilkii yaraa ee sideed jirka ahaa ama sagaal jirka ahaa tobanka aanan gaarin murabbii mucallim tarbiyeeya keligiisaa loo qabtay waxaa la yidhahdaa saalax ibna kaysaan wuu tarbiyeynayaa macallinka ayg ammaanada loo dhiibtay waxaan rabaa inay saalax ibna kaysaan inay noqdaan macallimiinteenna aabbihii ayaa masar ka diray wiilkii saalax ayaa loo geeyey saalax ammaanadaasuu eegaya eeg wiilkii wuu akhriyaa qur-aankiibuu baraa axaadiistiibuu baraa fiqigiibaa la baraa dad buu ku xiray maalin maalmaha ka ah wiilkii ammaanada ahaa ayaa wuxuu ka soo daahay salaadii casr waxaa tujinayay saalax asalaamu calaykum waraxmat ullah markuu midig fiiriyey safkii hore wuxuu ka waayey ammaanadii loo dhiibay wuu naxay assalaamu calaykum waraxmat ullah dhinacii bidixda ayuu ka eegay haddana waa ma joogo wuu naxay aad ba u welwelay maxaa wacay waxaa la rabay inuu ku ilaaliyo wuuna ku ilaalin jiray safka hore ayuu wiilka ku ilaalin jiray markaasuu wuxuu u jeestay gadaal safkii labaad kuma jiro kii saddexaad kii afraad kii shanaad gadaal ayaa wuxuu ka arkay wiilkiio dee qubqaac gadaal ragcado intay ka tageen gadaal ka tukanayo aad ba u welwelay kaale buu yar kaale kaale ducaqabe kaale maxaa kusoo daahiyey maxaad u dayacday ammaanadii safka hore maxaa maanta kaaga waaye maxaa salaada kaa soo daahiyey ma aha maxaad salaada uga tagtay ogow maxaa kaa soo daahiyey salaada kaasuu yidhi wiilku waa boqor ha yaraysanina waa toban jir laakiin magaalada isagaa u sarreeya amiirad ayuu leeyahay wuxuu leeyahay jaariyad u shanlaysatay maaha timihiisa bes ka shaqaysa oo lacag ku qaadata sidaah markaasuu yidhi waxaa isoo daahaysa jaariyadaydii timihii ii shanlaynaysay timaha dee waa in la dhaqo waa in buraash la mariyo waa in shaambu lagu dhaqo waa in saliid waa in la angejiyo la fooneeyo waa in yacni yah la catriyo wiilka markuu soo baxaayo waa cajiib yani wuxuu ku soo baxayaa indhahoo dhan baa wada eegaaya waa wiil boqor wiilkii yaraa markaa markuu sidaa dhahay timaha waa la ii shanlaynaayay shanlan ku daahay qalbigaa dilaacay saalax ibnu kaysaan raximah اllah waraaquu markiiba qoray aabbihii ayuu u sheegay falka maanta dhacay musiibaa dhacday sidaan laguma wadi karaayo eeg siday isaga warqabaan murabbigii iyo wiilka waalidkii waa isku xiran yihiin wax walboo soo kordha markiiba wiilkaaga maanta waxaasaa la soo darsay waxaasaa la soo darsayey saacad saacadu aabbaha uga warqaba xaaladda wiilkiisa waa sida loo baahan yahay macallimiinta iyo inay u wada xiriiraan markaasuu aabbihiina waraaq soo qoray markuu arkay dee saalex ibnu kaysaan murabbigii uu wiilkiis ku ammaanaystay inuu xil iska saaraayo markuu arkay isna waraaquu usoo qoray wuu kaalmaynayaa wuxuu yidhi hadday ku soo gaarto warqadaydan wiilka qoorta qaba ka xeeriyooni madax salaada ka daahiyey waa timihii sanooyinka dee la shanlaynayo intaasoo kharasha lagu bixiyey xoolo lagu bixiyey oo gabadhuba ay maaragtahay looga shaqaalaysiiyey ayaa la leeyahay sakiinta hala mariyo ilaahay baan ku dhaariye tima kaa reebay salaada ilaahay ma qiimay leeyihiin qiimo ma laha dharkii labiskii kaa reebay waa la gubayaa qofka ilaahay dartii uga taga cawadahu allahu khayra minha wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelayaa warqadii markii uu akhriyey wiilkiiba u yeeray aabbaha warqadan soo qoray samcan wa taacan madaxiiu horsade sakiina laga mariyey timihii dahabka ahaa ee intaasoo xoolo lagu kharashgarayn jiray qashinkaa lagu daray laakiin raaliya laysaga yahay saasay ahaan jireen murabbiyiinta eeg cunuga sidaa loo rabaayadeeyey maalin maalmaha kamida ah habeen isagoo hurdaya ayuu ooyey allaala markuu ooye waa la naxay alboqorkii yaraa waa ooyey faadumo hooyadii raximahullah gabar wanaagsan bay ahayde cumar eh, markiiba way waa loo waa loo waxaa layidhi wiilkaagiibaa ooyaya way soo orode allaala markay soo orode hooyo maxaa la ooyeysaa waa wiil yar waa da-ahan yar yarka ah toban jir meelaha ah, hooyo maxaa kaa ooysiinaaya wiilkii waa madluum wuxuu yihi hooyo aakhiran xusuustay qabrigaan xusuustay hooyo marka aan dhimanaayo maran laygu duduubo iilka laygeliyo carada laygu rogo hooyo xaaladeeda say noqonaysaa markaan idinka fogaado hooyo ee aan qabrigaa galo aabbi iyo hooyo aanan arkaynin mucallin iyo murabbi aanan arkaynin dadkii hawadii iftiinkii aanan arkaynin hooyo xaaladeeda say noqonaysaa waa naxsanahay hooyo ilaahay muxuu i weydiin doonaa hooyo su-aalahaasaan uga jawaabi doonaa hooya markaan soo baxaya qabriga layga soo saarayo xaaladeeda hoysay noqonin maxaan ku soo baxayaa maanoo lay garaacaya oo qabriga ku gubto oo ku gamaaray laygu cadaabaan hooya soo baxaya hooya maanoo indhala aanan soo baxaya hooyo marka lay xashrinayo ma sida munaafiqiintii gaalada hooyo karbaash maaragta laygu xashrinaya lairiixaya mise hooyo sida dadka waa wanaagsan saalixiinta la ii keenaya maaragtaayay rakaa'ibuljanna gaadiidkii jannada xariir inta la ii xiro ayaa la igeynayaa xarka alleh hooyo xaaladeyda siday noqonaysaa hooyo hooyo ilaahay hortii maxaa lay dhahayaa miisaanka maxaa hooya ma camalkayga wanaagsan baa hooya cuslaanaya mise camalkayga xun maxaan dhahayaa ilaahay hortii masiirkaygu intuu noqonayaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ma tanaan midigta jannada mise bidixdaan aadaya xaggee laga siinaya kitaabkayga waa toban jir wuxuu ka fikiraya fiir ilahay baa idinku dhaariyey aakhiraan xusuustay halka iska dhaaf ciyaalkeenne iska dhaaf dhalinyaradeenneeh waalidiinteenna ayaan xusuusanaynin aakhiro intee intee ayaa xusuusan aakhiro ilahay baan ku dhaariye habeenkii seexanaya iyagoo ka fikiraya aakhiro maalintii o dhan waa la maqan yahay hadda meeshan casr baan iman lahaa laakiin waxaa la yidhi reer donholm ee reer maxaartaa comorog casr ma joogaan magaaladay ka ganacsadaan halkaasay jiraan habeenkiyaa laysu yimaadaa maantao dhan waa la soo ganacsanayay suuqaa lagu jiray waa la yimid caawa marka inta la cibaadaysto cishaha la tukadee guryaha la aado ma waxaa la xisaabinayaa ma waxaa la xisaabinayaa wixii maanta lagu maqnaa inta dayn baxday inta la faa'iiday inta la khasaaray ma waxaa laga fikirayaa berito halka hawsha adduunyo xaabada adduunyo halka laga bilaabayo miyaa laga fikirayaa xaggee maxaa laga fikirayaa habeenkii maxaan ku dhammaysanaynaa mise habeenkii xisaab adduunya intaan banaanka iska dhigna maanta oo dhan baa waktigeennii ku dhammaynaye ayaan xisaabtii aakhira ka fikirnaa intay aakhira ka fikirta ilaahay baa idinku dhaariyey waa toban jir waxa aakhira ka fikiraayo rasuulkaana dhahaya sala allahu calayhi wasalam akiruu min dikri haadimi ladaat war badiya badiya badiya in aad isaga sheekaysaan kii macmacaanada jarayay malakulmowt mowtka inaad isaga sheekaysaan badiya maxaa wacay haddaynu mowtka isaga sheekayno waxaa wanaagsanaanaya aakhiradeennii masiirkeennii maxaa wacay xisaab baa imanaysa waxaan xusuusanaynaa waxa aanu khaladnay xaasibuu anfusakum ayuha nnaas xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war nafsadihiina xisaabiya waxaad khasaarteen iyo waxaad faaideen adduunya ma ahe waa aakhira laga hadlaayaa xisaabiya nafsadihiina inta aan lidin xisaabinin eeg waxaa la horreysiiyey idinka ikhtiyaarkiina la hormariyey idinka nafsadihiina xisaabiyaa la yidhi soddon sanaa jirtaa shan iyo toban sanaa qalankugu socdeeye maxaad samaysay intaa ilaahay miyaad u dhowaanaysa waad socotay maxaa wanaagoo samaysay maxaa lagu qoray maxaa maaragtaayey eh, wixii aad dayacday wixii aad ka tagtay wixii aad hallaysay inaa nafsadahaaga maanta waad kartaa wixii kaa hallaabay waad kartaa wixii beenu aad sheegtay waad kartaa wixii dembigii gefoo kaa dhacay inta aanan maxay inta aanan lidin xisaabinin marka lagu xisaabinayo talo farahaaga way ka baxday addoonkii allow haddii mar ilaahay arinku gaaro talo waa ka baxdi farahaaga xisaab adiga ma lihid waad shallaynaysaa waxaad shallaynaysaa maalin aanu shallaygu waxba taraynin marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay daa'iman dadka ammaanada loo dhiibtaa in ay ammaanada ilaaliyaan war hooyo waxaa naloo dhiibay gabdho waxaa naloo dhiibay wiilal ayaa laynoo dhiibay lafdiga qur-aanka lafdiga khadu ku qoran tahay ma aha wax faa'iidada ah lafdiga qur-aanka keliya in la xifdisiiyo ma aha ilmaha ee waxaa la rabaa lafdiga waxa uu xambaarsan yahay iyo macnaha uu ka hadlayo waxa uu diidayo waxa uu reebayo waxa uu farayo ayaa la rabaa in la geliyo qofka war dhallinyarada aayad ha barina aayad ha barina aayadda aad bartaan ilaa macnaheediina aad bartaan ha qaato aayaddii iyo waxa ay ka hadlaysay ha qaato dhaqan bay u noqonaysaa dadkeennu waxa ay marka qur-aanka u wada xifdisan yihiin madaaristii waad aragteenoo boqolaal madaarisaa maanta furan maxaa loo baahnaa meesha hadii madaaristii iyo cilmigii iyo nuurkii uu bato in mugdigu uu yaraado hor miyaanay ahayn mugdigii inuu yaraadaa la rabay waa maxay cilmigiina waa bartay meel kastaana waa madrasa dulmigii iyo mugdigiina wuu batay ciyaal suuqnimadii way badatay dilkii dhici wuu batay caasinimadii way badatay war cudurkii iyo jahligu wuu sii badanayaa so waxaad arkaysaa cilmigan inaan loo baranaynin in wax lagu islaaxiyo sidii horey ahaan jirtay ee rususha loo soo dejiyey innamaa bucittu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa keliya bal aag waxaa keliya adaat lxasri waxaa keliya oo la ii saaray in uunkan ku dado akhlaaqda teeda wanaagsan makaarim alakhlaaq bimacnaa inaan radaa'il lakhlaaq akhlaaqda teeda xun inaan baabi'iyo jahliga aan yareeyo kulamaa diintan la fidiyo kulamaa nuur kale u bato kulamaa iftiinka uu bato oo mugdiga u yaraado war subaxii sida qoraxda mugdiga dhulka uu u yahay markay qoraxda soo bixi rabta kulamaa iftiinka ay madax kor u soo qaado mugdiga waa yaraana waa yaraana ilaa qoraxda markay soo wada baxdo mugdiga waa dhammaaday nuurka waa diintu waa sidaasoo kale intanoo qof maanta intaasoo madrasadiiba intaanoo ruuxaa dhigata madrasada kale intaasoo ruuxa dhigata marka waa kumanaan kumanaan caalimiin ah ayaa halkan joogta kumanaanka masaajidka wax laga barya dugsiyada guryaha ayay tagayaan war macerkaa degantihiin soo dhulka uma deganidin dadkan wax dilaya wax dhacaya shiishadaha cabaya daroogeystayaala ee eh, caasiyaalka ee eh, khariban guryahanay ka soo baxaan cirka kama ayna soo dhicin halka aad ka soo baxdaanay ka soo baxeen soo maa marka maxaa loo baahnaa waxaan masaajidkii gurigay iyo dugsiga yuusan ku ekaanine ha la qaado ha la geliyo guryaha ha la geliyo caawa waxaad maqashaan iyo waxaad barataan qof walba guri buu tegayaaye yuusan aamusin yuusan dhihin allah sheekh kenyaawi maanta soo u hadlaayey allah aakhiroona xusuusiye alla alla keliyaanay dhihine hadda ha akhriyaana wixii aan akhrinaya ha akhriyaana wuxuu macallinka u soo akhriyay ha akhriyaanin ha ku akhriyaana inta aan nasiibka u yeelanin ee aanan imaanin guriga ilaahay iyo majaalisulcilmi ha u akhriyaana kuwa kale isaga macallin ha u noqdo rasuulkaa dhahay sal اllahu alayh wasalam oo u ducaynaya qofkaasoo kale nadar allahu mraa samica mina xadiiثa faxafidahu xataa yubaligahu ilaahay ha nuuriyo qof noloshii ilaahay weji qof ha nuuriyo qalbigiisa ha nuuriyo waa nuur adduunya iyo aakhiro ah waa kee qofkii intuu wax naga maqla aayad qur'aan xadiis wax uun fiican intuu naga maqla xifdiya muxuu u xifdinayaa inuu gaarsiiyo inuu gaarsiiyo gurigiisa ehelkiisa waandir cashiirataka alaqrabiin waayadii sadrulislaam islaamka uu cusbaa waxaa la yidhi waxaad u digtaa kuwa kuu dhow dhow qaraabada ah dariskaaga jeerkaaga eeg ehelkaaga xaaskaaga ugu horeeya nafsadaada xaaskaaga ciyaalkaaga jiiraanka aqaaribta war maxaan u qaadan laanahay aayaddaa waxbaan baranaynaa daa'iman ardadan ku canaantaa dugsiyada sare dhiganaya jaamacadaha kuwa aan isla joogna qaahira iyo cid walbo aan la kulmo dugsi sara laga wada baxay xagga diin baa la bartaa shareeca la bartaa war dugsiga sare marka laga baxo waa cilmi dhan oo ku filan ummad dhan in lagu hanuuniyo la gaarsiiyo waa ka wuu fadhiya shiishadihii meelihii lagu cabayo dhex fadhiya ciyaarihii maaragta daawanaya waxaa laga yaabaa isagoo shah cabaya kii dugsigii sare dhameeyey xaafidka ahaa siduu meelaha u cabayo ayaa cayaarihii soo gelayaan cayaaraha markay soo galaan mid jaahil ah oo duurka laga keenay oo aan waxba ilaahay rasuulkiiska aqoonina yeerayo o oh, hebel hebel kaali kaali cayaarihii waa soo galeen arsenal manchester liverpool war kaali waxaa soo gashay cayaarihii markaasuu soo ordaaya ka soo ordaya waa kii caalimkahay cilmiga yaqaanay markaasuu maanta dhan waxaa hogaaminaya oo foodahaya qof aan waxba aqoonin aan waxba u bilowneen ma cilmi baa kaa isaga ah dugsi saruu dhameeyey kadibna jaamacaddii buu galayaa jaamacaddii intuu afartii sana uu baranayey ma raba inuu wax gudbiyo weli meeshiibuu dhex fadhiyaa isagoo ciyaarihii dhex boodaya goolka markuu dhasho saa ugu bootin badan o ule khamiiskii u xiranya kii kalaay fadhiya dugsi sare waa la dhamey jaamicadda waa la dhamey wuu sii wadaa war goormaad gudbinaysaa qiil wuxuu ka dhiganaa niyow weli anaanba toosnayn anaanba waxba aqoonin waa runtii wax ma yaqaan maxaa waaya cilmigan ma aha cilmi uu u inuu wax gudbiyo ma aha bal waa cilmi uu u baranayo wuuba degdegsan yahay inuu shahaadada ka qaado xaabo adduunya uu ku raadiyo urdoonayaa hadhow xaabo adduunya ayuu rabaa inuu raadiyo oo uu ku raadiyo xaabo adduunya waad ku helaysaa haddaad doontid wixii ilaahay ku qoray un baad ku helaysaa laakiin wax badan baa kaa khasaaraya ogow wax badan baad khasaaran sideedaba insaankan adduunka qorshuu ku jooga ilaahay baa qorshe u sameeyey inagoo dhan waxaan nahay product of allah wax soo saarkii ilaahay baan nahay ilaahay baa soo saaray warshad ayuu nagu soo saaray ma intuusan soo saarin afar bilood uurka markaanu ku jirnay ayaa ilaahay wuxuu noo qoondeeyey wakhtiga aan adduunka cagaha dhigayno inta aanu ku noolaanayna waxaan guursanayna waxaan baranayno waxaynu cuni doono hawadaynu dhuuqi doono waxaynu sidaynu u hadli doono inta ilma aynu dhali doonno waxaasoo dhan waa la qorsheeyey soo ma waa la diyaariyey maxaa waca insaan karaamaysan baa tahay iyadoona lagu dhammaynin waxaa ilaahay kuma soo saaray adduunka markaasaad soo baxday ogow qofka markuu dhalanayo waxaa diyaar u ah cimrigiisii intuu adduunkan joogi lahaa fasaxaan gaaban adduunku waa daaru mamarin waalaakhiratu daaru maqar xagga nagaanshaha ah lagama dhinto aakhiro laakiin adduunkan waa la marayaa nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina salaam ayaa soo maray rasuulkeena soo maray sala allahu calayhi wasalam waa la wada maraayaa maadaama la wada maraayo annagana waa maraynaaye intii yareed ee aynu maraynay iyadoo lagu diyaariye ayaad soo degaysaa uurka hooyada aad ka soo degaysaa oxijinta markaasay ku bilaabana qadaraad ku leedahay waxaana hawo aad aragtaan in baad ku leedahay intaada unbaad qaadanaysaa hadda masaajidka inta oxijina ku jirta qof walba uu neefsanayo dhuuqayo qofna qofka kale wixiisa ma qaadan karaaya abadan qof walba intiisiibuu cabaayaa war meeshaad cag dhigi lahayd meeshaad maaragtaay aad seexan lahayd waxaad cuni lahayd waxaad cabi lahayd xiran lahayd guursan lahayd dhali lahayd dhaqi lahayd waxaasoo dhan baa la diyaariyey markaasaa waxaa lagu dhahay famshuu fii manaakibiha ha ordea ah, ha isdilina ha xabo maaragtay ha iswereerinina jiniyi derbiyada madaxa ku garaacine tartiib u socda asbaabtun la imaada war tartiib un u socda adduunkan si walboo aad u oradid si walboo aad dhiig u daadisid si walboo aad dhib u geshid been u sheegtid ka qaadi maysid ilaa wixii lagu qoray maalinkaa maahane laakiin maxaad leedahay waxaad leedahay oo aad samayn kartaa wixii lagu qoray maalinkaa ayaad ama si xaaraana ku qaadan kartaa ama si xalaala ku qaadan kartaa faاtaqu اllaha waajmilu طalab ilaahay ka baqa xadiisku wuxuu ahaa jibriil baa dhegta iigu sheegay rasuulkaa dhahay sal اllah alay slm xadis saxiixa ah oo i dhahay ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha waajalaha faاtaqu اllaha waajmilu طalab nafna dhiman mayso ilaa ay dhammaysato irsaaqdii loo qoray irsaaqdu waa intaan soo sheegayni oo dhan cunno keliya maaha iyo cimrigeedii intay joogi lahayd oo ay irsaaqdaa cuni lahayd markee waxaa isku xiran irsaaqda iyo ajasha irsaaqda lagu qoray oo dhan wakti aad ku cuntid oo aad ku dhammaysatid ayaa ilaahay kuu siiyey waa cimrigaagi weeyaan ilaa aad isku dhammaysatid oo isku qararamsatid intaa dhiman maysid maadaama aadan dhimanaynin oo risaaqdaadii aad cuni doonto cidna aysa kaa cunaynin fattaquu llaha waajmilu alab ilaahay ka baqa oo doonista iyo alabka wanaajiya waa adduunkii taa laakiin aakhiro u kaalay aakhiro aakhiro maxaa lagu yidhi aakhiro waxaa lagu dhahay wasaaricuu waxaa lagu dhahay fastabiquu lkhayraat waxaa lagu dhahay falyatanaafas ilmutanaafisuun dhaqtan dhaqtan orotan tii ordaya la yidhi oo u tartama la dhaxay oo qof walba qofka kale ha ka badiyo ha ka khayr bato ilaahay ha uga ordo alla yidhi waa laga fariistay waa la ilaawey tii la yidhi tartiib u socdana waa loo ordaaya waa laisku dilahayaa adduunyadu waa lagu tartamayaa war adduunyo ka fiiri ha fiirini ninka adduunyo kaaga sarreeyee fiiri kan kaaga hooseeya xikmadda laga leeyahay maxaa waaye taa iyada ah caashaan adduunka kisharaad haysataa ee guri yar baad ku jirtaa haba daldaloolo roobka haba soo daayo maalin aad qadid maalina aad cuntid nabad yar hayso wax unbaad haysataa waase ku qanci laadahay kan ka hoosey fiir ee aanay heli karin aan waxba jingad u saarnayn guriga qoraxdaa jooga aan biyo heli karin hoos markaa fiiriso waxaa leedaha wallaahi kan anaaba ka fiicanba wax kaa hooseeya ayaa jira maba aanan lahayne ninaaba kaa hoose alxamdu lilah intaadii baad ku qancaysaa laakiin adoo wax yar haysta haddaad aragtid oo fiirisid kii qasriga ku jiray waxaayaa kula xumaanaya inaad caasisid bal aa gaalowdaad laga yaabaa markaa dhehd ilaahay kaa intuu qasri siiyey guryo dahaba muxuu adiga uu kaa exday ilaahay subxaana e eh, ina lilah wa inaa ilah raajicuun walciyaadu billah inaad gaalowdaaba laga yaabaa marka adduunyada waxaa la fiiriyaa kan kaa hooseeya aakhira maxaa la eegaa kan kaa sareeya cashan saaad u tiigsatid inaad tiigsataa lagaa rabaa oo aad ka daba oradid oo aad gaartid oo aad dheeftid waa laiswareeriya aakhiro marka la doonaayo waa la oo waa la lama nasto yaa noogu horeeyey rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam qum yaa ayuha lmudair qum qum faandir istaagaa la yidhi maxaa isu laakiin aakhira may istaag dig soco saddex iyo labaatan sano ma aanu fariisanin oradkiisii markuu ilaahay ka yaabay subxaanah ayaa wuxuu yidhi falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yuminuu bihada alxadiii asafaa waxaa laga yaabaa nafsadaadii waad ku daashi inaad ku halaagtid kuwan raadkooda raadkooda meel walbo ay tagaan u tegi jiray qoraxda waad aragteen marka qofkii tegey waxa waaye weliba haddayba xoogoo guryihi biyo loo yeel iyo geedee waagii hore kax waa uun dhagxaan qorax hadday soo baxdo naftaa kaa dhacaysa waa kululaanaysaa hoos ma fiirin karti kor ma fiirin kartid cirkii qoraxdii inta buurihii hoos waa reflectionkii dadka silac ku noolaayeen sida ay tahay maalin ma aanu harsan jirin meel walbo ay tagaan ayuu tegi jiray habeenkiina muxuu samayn jiray ma raaxaysan jiray maya orodkii maalinkii uu ku jiray habeenkiina wuu geli jiray maalinkiina dadkiiuu daba ordaayaa oo uu khayrka ula ordaaya inuu gaarsiiyo habeenkiina habeenkiina ilaahay buu baryaayaa ilaahay buu isku xiraayaa ilaahay buu u ordaayaa ilaa cagihii bararaan oo uu kici waayo inay dilaacaanay ka baqday caaisha markaasay leedahay rasuul allow ilaahay dembigaagii hore iyo kii dembi u dhaafay maxaa sidaan isugu dhibaysaa maxaa sidan isugu daalini maantao dhan baad ordaysay maxaa habeenkii haddana maad nasatid u dhimrisid nafsadaada waa khayru khalq illaah waa rasuulkii dembigiisii hore kiisii dambe la dhaafay ayaa maantana sidaa u ordaya maalinkii habeenkiina sidaa u taaganoo ilaahay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi caaishay waa runtaa ilaahay haddii dembigaygii hore iyo kii dambe uu dhaafay axsaan weyn buu ii sameeye miyaanan u abaalmar abaalgudaynin ilaahay hal jazaa lixsaani ila lixsaan ixsaanka uu ilaahay ii sameeyey maxaan ugu abaalgudaa ixsaanka kale maxaa waaye inaan ku shukriyo afalaa akuunu cabdan shakuura addoon shukriya miyaanan noqonaynin ilaahay thankyou maan leedahay ilaahayo waxbaad isiisaay dembigaygii ma dhaaftay jazaaka allah maan leedahay khayra laa waa inaad ficilku muujisaa waa inaad habeenkii u istaagtaa waa inaad khayrkiisa ka shaqaysaa waa inaad wuxuu ku farifartoontaa waa inaad dadaal dheeraada bixisaa caadadaasuu lahaa rasuulkeena sal allahu alay slm marka adduunkan waa las tartiibiyaa laakiin aakhiro waa la degdegaa walaalayaal aad baa loo degdegaa eeg weli waxaan wadaa dadkii murabbiyiinta dhiibtay wiilasha iyo gabdhaha laynoo dhiibay waa inaynan barin waxa lafdigaas keliya waa inaan la barin waa in dhaqan la baraa waa in akhlaaq la baraa waa in eeg sidii dadkii hore afka waxa ka soo baxaya keliya maahane dhaqankeenna waa inay qaataan dadkii hore fiiri diinteena inta maxay ku soo gaartay sheekha waxaa laga baran jiray afku waxa ka soo baxaaya marka la dhagaysanayo keliya intaa uun lama soo qaadan jirin hadalkan keliya dhaqankiisaa la baran jiray culimada hore dhaqankoodaa la baran jiray rususha dhaqankoodaa la baran jiray siday u fariisanaayaan siday u socdaan siday dadka u qaabilayaan ixtiraamkay muujinayaan dhaqankooda iyo akhlaaqdooda siday u hadlayaan siday wax u gudbinayaan yacnii intaasoo dhan waa la baranayaa war ilmahan yaryar hadii dadkii loo dhiibay iyagii qudhoodii ayan dhammayn oo ayan akhlaaq lahayn dhaqan lahayn ayaan gudbin karin faaqidu shay laa yuctii qofka isagaba la shay muxuu bixiyaa wax bixinayo eeg rasuulkeena waxaa la yidhi intaan la soo dirin horteed wa inaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku dul sugan tahay ayaa la yidhi akhlaaq meesha ugu sarraysay dusheeda taagan akhlaaq ayaad leedahay baa la yidhi markii la yidhi kadib oo ilaahay akhlaaqdiisii soo dhammeeyey marna uu dhahayo adabanii rabbii faaxsana tadiibii rasuulka aabba ma soo korinin walaa hooye ma soo arkin oo ma soo korinin waa lix sanoo la joogay wuuna yaraa agoonnimuu ku soo koray walaa awow ma aanu arkin laba sanooo la noolaa keliya sideed sano markuu gaaray ayaa abaa aalib loo dhiibay abaa aalib isagaanan akhlaaq lahayn maxaa waay mushrik ayuu ahaa yaa tababaray agoonkan yar sal allahu calayhi wasalam yaa akhlaaqdiisa yaa toosiyey yaa tababaray yaa u diyaariyey inuu culayskan risaalada qaado allah subxaanah adabanii rabbii faaxsana ta'diibii ilaahay baa ibaray itababaray dhaqankayga toosiyey wuuna hagaajiyey ilaa la ayaa la tababarayay markan diyaar ayaa tahay muxamed sal اllahu alayh wasalam wainaka lacalaa khuluqin caiim waa la markii uu soo baxayna muxuu dhahay inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo markan waa diyaarsanahay in aan adduunka ku dedo akhlaaqdan cusub ee wanaagsan ee buuxday aan xambaarsanahay laakiin qofkiiba haddii uusan waxba aqoonin war muxuu baraa haddaanu tarbiyaysnayn muxuu tarbiyeeyaa haddaanu murabbi ahayn muxuu baraa dadka waxba in badan baad mad waxaad arkaysaa in badanoo laga soo cabanayaad arkaysaa marka dugsiyadii gabadhii baa la farxumeeyey gabadhii baa saa la yeelay wiilkii baa sidaa loo galay kan kanaa loo galay waxaa la ii sheegayey macallimiin fara badan dugsiyaa loo dhiibay ilmaa loo dhiibay waa boqolaal laakiin waa ku fillaan weyday meeshii markii dadkii inta badan ay dugsiyadii keeneen waxay isdheheen malaha waaba lidiin baahan yahay way baxeenoo haddana xaafad kale waxay ka fureen dugsiyadii macallinkii dhammaa ee loo dhiibay awlaadda ee la yidhi macallin ilaa wejigiisaa la yaqaanaay ilmaha noo hay wax noo bar isagana wuxuu usii dhiibay nin la yidhaahda kabiir kabiir kabiir dugsigiiba kabiir boqolkii ruuxba kabiira iska jooga macallinkii meel kaluu furay markaasaa kan markuu ka tagay kabiiruu leeyahay siihaaya kii kaluu tagaa kan kale markuu ka soo tagaaya kabiir ku saddexeeduu furaa wixii oo dhan kabiir warma kabiir aanan alif aqoonin ayaa ilmaheenii aan u dhiibanay mise macallin baan u dhiibanay aawe ammaanadii war hadhow wixii halkaa dhaca kabiiradu wax badan bay haleeyaan war wixii dhaca ee uu haleeyo ninkan yaa mas-uul ka ah adaa mas-uul ka ah addoonkii allow adaa lagu dhiibay adaa meesha macallinka ah ha raadinin xaabo adduunyo kulamaa aad dadka sii badsatid kulamaa ammaanadaadu ay badanayso kulamaa aad dadka sii badsatid kulamaa culays uu kusii fuulayo adunbaa culays adduunkan war ka qaadi maysid waxaan waa xaaraan aad samaynaysid ilaahay ma ogola waa wax ilaahay ka caroodo ee xalaal ku qaada waxaaga waxaan waa wixii laguu qoray intaanoo madrasa inaad kicisid oo intaanoo ammaano ay ku fuulaan waa irsaaqdaada waa laguu qoray laakiin si xalaala ku qaado ha ku qaadana si xaaraan ah culays isa saar saalax ibna ku dayo saalax ibna kaysaan culayskiisa fiiri hal wiil ayaa uu intaasoo culaysa uu isu saaray waa waxay ku dadka oo ay jannadii ku galeen ilaa ay maanta looga sheekaynayo waari mayside war ha hara addoonkii allow waari mayside war ha hara addoonkii allow oo waxa aad maaragtaa qaaday culayska a qaaday ogow mas-uul baa tahay maalinka qiyaamaha lagu weydiinayaaye u kaalay luqmaan alxakiim luqmaan aab buu ahaa mas-uul buu ahaa luqmaan wiil yar ayuu dhalay oo aan qaangaarin sidoo kale wiilkii yaraa ayaa wuxuu maalin fiili hooyadii waa ku aamini waaye walaalihii walaa gabdhihii walaa macallin walaa qof kale isagii baa la fariisanaya saalex ibni kaysaan markaasuu jilbaha intuu jilbaha u saaro wuxuu dhahayaa aabbo aabbo kelmaddaa aad u dhageysta aabbo wiil yaroo uu dhalay intuu la fariisto wakti intuu siiyo uu hor fariisto indhaindha weji weji uu u fiiriyuu leeyahay aabbo qalbigay taabanaysaa kelmadda yaa bunaya imisaa waalidiinteenna ilmahooda hor fariisan karaayo ilaahay baa ku dhaariyee oo siin karaayo horta waktigaa isaga ah hooyooyin baa loo dhiibay macalimiin baa loo dhiibay aabbihii waa uu mashquulsan yahay maanta dhan dad ajaanib ah dad ajaanib ah iyo wax kale xoola adduunya xaaba u dhisaayaa maanta oo dhan halkaasuu ku maqan yahay habeenkii wakhti dambuu imanayaa ilmihii waa jiifaan marka hadhow uu baxayo ilmihii iyagoo jiifo haddana ka tegaaya ismaba arkayaan bishii baa laga yaabaa in wakhtiyo gaar ay is arkaan wakhtiyadaasna cunuga cunuga wuxuu le aabbaho imana nacay aabababa nala hadlaaye maba waktiba nama siinaaye ninkan eeg aabbo aabbo ayuu leeyahay wuu hor fadhiyaa yaa bunay cawid lisaanaka allaahumma kfir lii qalbi carabkaaga waxaad uga caado yeeshaa aabbo ilaahow dembigayga dhaaf ilaahow dembigayga dhaaf wiilkii yaraa oo sideed jira ayaa wuxuu ku xiraayaa ilaahi maxaa waay wuxuu ogsoon yahay kelmaddan allaahumma kfir lii in ay xalinayso mashaakilka adduunka iyo mashaakilka aakhiro aabba carabkaaga bar ilaahow dembigayga dhaaf istikfaartuu baraaya wiilkiisa maxaa wacay insaanku waa dambaabaya insaanka balaayaa u imaan karta insaanka musiiba ku iman karta ama musiibaba qabsatay in laga qaado uu u baahan yahay guurbu u baahnaanayaa qof fiican inuu helo saalixu u baahnaanayaa hadhow ilmaa loo baahnaanayaa hadhow waxaa loo baahan yahay mustaqbal in maal la helaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in beero la helo in xoolo la helo in awlaad la helo war waxaasoo dhan yaa naga kaafinaaya allaahuma kfir lii astaqfir اllaha alcaiim ilay istikfaarta waxaasoo dhan bay xalisaa war haddaad ubad weysid ubad haddaad weysid sheekh ha aadin sheekhad ha aadin meel kale ha aadin derbiye ha aadin xersiye ha qoranin waxa ha xariiqin faaliye iyo cashwaay ha u tegin ilaahay bari dembigaaga ayaa waxaan lagaaga reebaye waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii dheh laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aalimiin astaqfir allah alcadiim waatuubu ilayh u noqo ilaahay ilaahay khasanadiisa waxaanoo dhan ay ku jiraan baahidaada ilaahay baa xallin karaaya ilaahay u laabo istaqfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil samaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara ma lakum laa tarjuuna lilahi waqaara ayuha nnaas waxaad tidhaahdaa ilaahay u soo laabta ayaa la yidhi ilaahay u soo laabta oo dembigiina inuu idin dhaafo weydiista usoo noqda ilaahay u imaada markaad sidaa yeeshaanoo si dhaba aad ilaahay ugu soo laabataan eeg waxaa dhacaya yursil samaaa calaykum midraara ilaahay wuxuu furfurayaa albaabadii xirnaa ee samada markaasaa khayraadkiibaa ka soo hoobanaya war samada maxaa ka yimaada ma biyo keliya kasoo da aad moodeen naxariistii iyo irsaaqdeenna oo dhan halkaasay ka timaadaa malaga maalin walba waxaan cunayna oo irzaaq ah noocay doonta ahaatee wuxuu ka keenaa kor waxaan waa asbaabtii loqoday beeraha iyo dukaamada iyo waxaan laakiin xaggay inooga timaadee xaqiiq ahaan ilaahay wuu furayaa albaabadii inaga xirnaa buu noo furayaa markaasaa ilaahay soo dejinaya midraaran eeg samadii oo dararsan si aan khayru caadi ah oo kala go-aan lahaynay raxmadii dembi dhaafkii irsaaqdii makfiradii darajadii wixii oo dhan baa soo daadanaya ilaahay wuxuu idin kordhinayaa xoolo waa xoolihii ayaynu jeclayn iyo wiilal ubad yani ayuu ilaahay idin kordhinayaa ilaahay beeruu idin siinayaa webiyaduu idin dooxayaa idin furaya oo idin burqinayaa ilaah waxaad u weynayn laadiin ilaahay istikfaarta taasaa laga helaa wuu ogsoon yahay marka insaankana wuu u baahan yahay isagana waa ni odaya wuu ka dhiman karaa wiilkiisa adduunka hadduu sii tababaraya inuu ku xirnaado ilaahay oo aanu ku xirnaanin ibni aadam inaanu ku xirnaanin faqiir ah oo uu ku xirnaado ilaaha haniga ah subxaanah aabbo carabkaaga uga caada yeel allaahumma kfir lii faina lilaahi saacaat laa yurad fiiha saailun ilaahay wuxuu iska leeyahay daa'iman carabkaaga istikfaarta ku badi maxaa waca ilaahay wuxuu leeyahay saacaad aan qofkii gacmaha taagtaa la soo celinaynin ayuu leeyahay marun bay macnaha ijaabadu ku dhacaysaaye oo ilaahay uu ku aqbalayaaye allaahuma kfir lii mar walba astafir llah alcaiim allahuma kfir lii astafir llah alcaiim laa ilaha illa ant subxaanaka inii kuntu min aalimiin badi istikfaartii tasaabiixda waxyaabaha wanaagsan badi saasay u tababeri jireen ma barnaa ilmaha ammaanada laynooga dhiga macalimiintaan la hadlayaaye ma barnaa sidaa maxaa waay ammaanaday mid tahay cunuga waxa lacagta looga bixiyo aabbuhu uga bixiyo lacagta oroba looga keenay xaggaa i looga keenay galbeed looga keenay iyo beri oo laydinkugu keenay ma aha inaadun lacag qaadataan ma aha ma aha magacaun inaa wanaajisaan qofka lidin keenay ammaanada uurkiisa inaad ka buuxisaan amaanada inaad ka buuxisaan khayraad nuur inaad ka buuxisaan baa loo baahan yahay ha ku ekaanina lafdigii qur-aanka ha ku ekaanina qur-aankaa bara macnihiisa bara ujeeddadii dhaqanka bara akhlaaq ka buuxiya waxaa taqaanaanoo nuura geliya maxaa wacay wax walboo maanta aad gelisid ammaanadaa yare lagu dhiibay yaa aad gelisid waxaad ogaataa inaad maalinka qiyaamaha helaysid adduunka aad joogtidna nin wanaagsan baad soo saartay ninkan iyo waxa uu shaqeeyo oo dhan miisaankaagaa la yeelayaa isagana laga nuqsaamin maayo adduunna waad shaqaysatay aakhirana waa kaa sadaqada jaariyada maxaa ka mid ahayd cilmi aad bartay oo lagu intifaacay ah, ha fiirinin dolarkan yar ha fiirinin warqadaa ha fiirinin ee waxaad fiirisaa ninkan wuxuu qaban doono ajarka aanan go-aynin fiiri rususha oo dhan marka lasoo diro maxay dhihi jireen ma idin weydiisanaynaa ajri yaan weydiisanaynaa allah subxaanah ha u malaynina waxaad lacagta ku qaadanaysaan in ay tahay qur-aanka aada baraysaan qalbigiina ha gelinina qur-aanka lacag ma gooyo horta ogaada qur-aanka lacag ma gooyo mana aha qur-aan qof aad baraysid lacag inaad ka qaadatid laakiin mataqaanaa waxaad lacagta ku qaadanaysaan waxaad ku qaadanaysaan waktiga aad geliseen meesha qofkan aabaha hooyada waxay gadanayso waa waktiga waktigan wax kalaad qabsan lahayd adiga wax kalaad samaysan lahayd labada saac saddexda saac afarta saac ee ilmaha aad dhex fadhidid waxa weeyaan wakhtigaas waa mooye oo doolarkan waktigaasaa lagaaga gadayaa maahane laakiin ma aha qur'aankan qur'aan waa ka qaalisan yahay adduunku waxa yaalla haddii lagu siiyo ma goyn karo qur-aanka walaalayaal marka waktigaagu weeyaan marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa waxaad qaadanaysid xalaal inuu noqdo ikhlaas geliya waxa aad baraysaan awlaaddana aad baraysaan gabdhihii ragba ee dumarba rag iyo dumarba waa awlaaddiinniyo kale awlaaddiini inama almu'minuuna ikhwa aabbaad u tahay maadaama murabbi aad tahay ummadda oo dhan waxaad u tahay maxay aabba ayaad u tahay walaalayaal marka ammaanada waa taa walaalayaal waalidiinay waxaad ogaataan ilmaha yaanan lagu daynin macalimiinta keliya xil baa idinka saaran inaad la socotaan macallimiinta hadba cunugaagii ma yimid dugsiga xaaladiisu waa sidee usbuucii xataa inaad isu imaadaan wixii soo kordhay wixii hallaabay waxaasoo dhan inaad ka wada tashataan xiriirka sidaasoo kale hadduu u wanaagsan yahay waa la guulaysanaya wixii khaldan waa la sixi karaayaa waa xisaabtankii cumar uu sheegayey nafsadihiina xisaabiya ka intaan lidin xisaabinin bimacnaa intaan dee owlaadda idin faraha ka bixin oo ah hadhow dee arrinta meel aan laga gaari karin maaragtay wax laga qaban karin aan la gaarin tallaabo tallaabo waa inaad ula socotaa xataa gaalidii asameeyey gaalada iskuullada waxay leeyihiin waa inaad cunuga iskuulka keentaa waalidku waa inuu keenaa hadhow cunuga lama diraayo waa inuu waalidkii qaadaa usbuucii maalin baa loo yaarayaa shir waalidiintu waa inay yimaadaan waxaa lala socodsiinayaa cunuga buuga loo suubiyey buuga akhlaaqda cunuga wixii uu sameeyey wuxuu ku fiican yahay wuxuu u baahan yahay maadooyinka wixii o dhan waalidka inuu la socdaa la rabaa war waa maadooyinkii waa wixii gaalada waa xoolo adduunyaan la baraaya cilmi quraanjaa la baraaya war annagoo diintii akhlaaqdii dastuurkii kitaabkii samada laga soo dejiyey annagoo intaan macalin u dhiibin ilmaheenni aan barayna way aan ula socon la'nahay ma waxaa nooga weyn tarbiyaddaa waxaa ka weyn xoolaha adduunyada xaabada adduunyada aynu ururinayno war adduunka sida isaga aan ogaano intaynan dhex gelin adduunka eh, xalaashiisuna waa xisaab xaaraantiisuna waa cadaab haddaad wax xalaala ka keentid oo maanta aad boqol kun soo shaqaysid wax xalaal laguma diidana laakiin waxaad sugaysaa xisaabteeda shinay shina lagaaga xisaabinayaa waa xalaashii dadka faqiiriinta markay jannada sii gelayaan oo ay ordayaan oo ilaa miisaan ma lehe ay halkaa ay jannadii sii durduuranayaan dadkii lacagta lahaa waa kuwii xalaasha ahaa tujaarta ahaa halkaa geeska ah lagu horaaya uu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa u dambeeyaan halkaasay u dambeeyaan maxaa wacay xisaab baa sugaysa kuwii kalena waa kuwaa fudud yihiinoo waa galaan war adduunkan aan isfududayno ilaahay ayaan u soconnaa idaylkeen waddadu way dheer tahay waa caqabo badan tahay way buuro badan tahay way bahooylo badan tahay waa mugdi aan isfududayno dhabarkaa yaynaan wax ku qaadin annagoo fudud adduunka aan ka tagno xisaab la'aan aan ku tagno bimacnaa ammaanadii laynoo dhiibay yaynaan dayicin annagoo ammaanadii buuxinay oo ammaanadii laynoo dhiibay dhan walba nafsadeena ugu horaysa oo ehelkii iyo wixii jaga ee mas aanu ahayn annagoo si fiican uga baxnay oo aan faraqanala haysanin ilaahay aan la kulanno markaasaan liibaanaynahay waxaan kusoo khatimaya xadiiskan saxiixa ah ee rasuulkeenu leeyahay sala allahu calayhi wasalam maa min cabdin ystarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi اljanna ma jira addoon raciyadda loo dhiibiyo raciyadda oo laga dhigay mas-uul macnaha ubad nafsadiisa laba wiil laba gabdhood ehel qaraabo waxu loo dhiibay jaga loo dhiibo masuul uul noqdo toban ruux u talinaaya maamule laga dhigay dugsi loo dhiibay macallin ah oo maareeye ah oo manager ah oo ah, ilaa iyo mas ma jiro qof loo dhiibay raciyad oo dhimanaya maalinku dhimanaya isagoo khiyaanay oo ka soo bixi waaya mas hadduu sidaa noogu yimaado ilaa xarama allahu calayhi ljanna ilaahay wuxuu ka xarimayaa ninkaa jannadii see looga xarimay dee mas-uuliyaddii xilkii lagu dhiibaa kaa xarimaya wartan ayaa ku geynaysa janno ama ku geynaysa cadaab intaasaan kusoo gabagabaynayaa hada wma kana min tawfiiqin famin allahi waxdah wma kana min khaطأin aw saawin aw nisyaanin faminii wamin الshayطaan وacuudu biاllahi an akuna jisran tacburuuna calayhi ilى اljanati wayurma bihi fi jahannam ثuma acuudu biاllahi an udakirakum bihi وansaah astawdickum اllah aladi la tadiicu wadaa'icuhu wاsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatuh